soomo oo ahayd ru'yadii bishii la arko ama tiradii la buuxsho kadibna wuxuu u soo gudbay arkaantii soomka niyadii iyo alimsaaku can ilmufatiraat hadda wuxuu ka hadlayaa sunankii ramadaanka qaybo ka mid uu ka hadlaayo waa innaga soo sheegnay ramadaanku sababulwujuub buu leeyahay arkaan buu leeyahay sharaa'id usixuu leeyahay sunan buu leeyahay fadaa'il buu leeyahay fadaaisha qaybo ka mida wuu ka soo hadlay kadibna sababul wujuubkii kadibna arkaantii yuu u gudbay iyadoo sidaa tahay hadana tartiibkii xisiga sharcigaabuu kitaabka ku wadaa muslim sida soon marka la soomayo meeshuu ka bilowda ilaa buu tartiibkaas ku socdaa wuxuu marka horeba ka soo hadlay oo uu ku bilaabay soon inuu ku waajiba aragti ama uu ku waajibo tiro la dhammaystiray wuxuu tilmaamay oo axaadiida keenay bishu la soomayo ama la dhammaynayo in ay ku dhammaan karto soddonna noqon karto ama shacbaan ha noqoto ama ramadaan ha noqdo qaabkaasuu oga soo hadlay kadibna wuxuu ka soo hadlay oo sheegay axaadiid tusaysay kala saaraysay oogta dhabta ee saadiqada ah iyo midda aan dhabta ahayn ee soonka uun ku xidhnay habeenku intuu ku egyahay iyo maalin xiligu bilowdo ramadaanna bilaabanayo soonkiisu iyo maalinkiisii uu haddana axaadiisteeda keenay hadda wuxuu ka hadlayaa markuu labadaa kala saaray suxuurtu meeshay dhici lahayd buu haddana ka hadlaaya wuxuu tilmaami doonaa suxuurta iyo aadaanka salaada dambe aadaanka dambe salaaddu ay lagu galo maxaa u dhaxaynaya saasuu u socdaa tartiibkii bisha aragtideedii ilaa laga afurayo iyo haddii la afuro wixii la samayn lahaa buu muslim raxmat ullahi tacaala calayh inay sunno tahay khayr badan tahay waa masalatu ijmaac in la suxuurto oo intaan maalinka labaad la soomin la suxuurto oo habeenkii wuxuun la cuno inay sunno tahay waa masalatu ijmac ijmacaasi waxaa soo guuriya ibnu mundir waxaa kaloo soo guurshay ibnu qudaama abu maxamed fi lmuqni waxaa guursha nawowi jamaaca min ahli cilmi baa guuriya inay waajib tahay wax qaba ma jiro hadduu jirana waa khilaaf aan muctabar ahayn xadaana yaxya bnu yaxya qaal ahbarana hushaym bnu bashiir aلsulami can cabdاlcaزiiz bn suhayb albasri albunaani can anas bni malikin radi allahu tacala canhu waxadaana abubakr bn abi shaybata wazuhayr bni xarbin can ibni culayata ismaaciil bn ibrahim can cabdاlcaزiiz bni suhayb can anasin radi allahu tacala canh وxadaثna qتaybaة بن سacيidi qال xadaثna أbu cawاnaة وضاx بn cabdالlahi الyشhkuri can qتاadة yعni بn dcاmaة السadusi وcabdالcaزيiز بn shayb الbanani أو الbunani can anas bn malik radي الlah tacalى canه qaal qaala rasuul الlahi salى الlah عaليه وaلي وsلم tasaxaruu muslimiinay suxuurta hiraabta intaydan soomeen ka hor wuxuun cuna biyo laka badan allah ka dhige faإna fi الsuxuuri suxuurta waxaa ku jira siinka in la godo iyo in la kordhaboba labadu waa la ahriya wax dhibana ma laha fa inna fi saxuuri aw fi suxuuri suxuurta in lala yimaado barakatan baraka ku jirta faina fi suxuuri baraka suxuurtu barakay leedahay suxuurtu siinka haddii la godo waa falki iyo hiraabashadii iyo hawsha aad samaynaysa wadaaddaa yidhaahda siinka in la kordhabana waa wixii la cunayay ma yutasaxaru bihi oo raashiinkii ama baadkii iyo ah idan suxuurtu barakay leedahayo laba baraka ku jirta midna waa mid aakharo de ajriyo hawaab baa laga helayaa nabigaa lagu raacayaa waa diinteenna qayb ka mida ku dhaqankaas iyo la imaanshahaas adoola imaanaysa allihii rasuulkiisibaa ku faray kuuna ammaanay kuguna yeedhay ayaa ajir lagaa siinaya baraka khayr iyo awaab baa ku jira dhanka kale hade awood baad ka helaysaayo ruuxa muslimka markuu suxuurto xoogow nashaad iyo fahmo iyo soonkoon maalinka aad u dhibin iyo asagoo si fiican qur u akhrista hadduu salaatuleyl iyo salaad kaloo sunana tukanhayana si fiican u akhriyo dheereeya khushuuciisoon isdhimin markay baahidu aad kuu hayso wax badan baa isbedelaya salaad dheer iyo qur badan ma akhriyi kartid khushuucdii baa kaa tegaysa dulqaadkaa yaraanaya culays badan baad la kulmaysaa suxuurtu marka taqwiya iyo xoojin iyo kaalmaa ku jira xagga caafimaadka iyo awooda bini aadamka xagga aakharana ajriya hawaabbaa ku jira saasay marka barakadeedu ay tahay waxadaanaa qutaybatu bnu saciidin qaala xadaana leyt bnu sacdin can muusa ibni culay ibnu rabax albasri culayi way cali ma aha ninka ma aabbihi can abi abihi culay bnu rabax can abi qays mawla camr bn caas cabdiraxmaan bn haabit baa can camr bni caas الsahmi radi allahu tacaala canhuma radi allahu tacaala canhu ana rasul sal ly slam qaal faslu ma bayna siyaamina wa siyaami ahli اlkitaabi aklat الsaxar faslu maa bayna siyaamina soomka naga iyo soomka ahlukitaab kala bixiis iyo wax kala soco waxaa weeye aklat الsaxar suxuurtoo la cuno fasligu hunaa tamiis baa laga wada faslu maa bayna siyaamina soomka yaga waxa u dhaxeeya iyo wa siyaami ahli اlkitaab ahlu kitaabka soomka ahlukitaabka laga hadlaya waa kuwii kharimay ee towradii injiilba ka baal ee gaaloobay ee soon muxaraf ah oon duruqdii ambiyada aan ku soconin la imanayay baa laga hadlaya faslu maa bayna siyaamin ay tamyiizu maa bayna siyaamina soomka annaga iyo soomka ahlukitaabka wax kala soocaya ee kala duwaya waxaa weeye aklatu saxar cunitaanka suxuurta suxuurtoo la cuna alakla hunaa oo waxaad masdaru maraha dhihi jirteen hal fadhi wixii lagu cunaa akla la yidhaahda ama raashiin badan cun ama raashin yar cun calaf badan iyo cuud yar kudooniba ha ahaadee hal fadhi waxaad ku cunta akla la yidhaahda haddii hamsada la godo ukla waa luqmada afgeliska afka waxaad gelisaa ayaa ukla la ama akladu waa hal fadhi wixii lagu cuno ama ha yaraado ama ha badnana la kala qaadi maayo aklatu saxar sidaas weeye suxuurtoo la cuno ila suxuraalmuballa laba goor lama suxuurtee ayaa soonka naga iyo soonka ahlu kitaabka kala sooca oo kala baxsha idan halka waxaa ku jirta xikmadii loo jideeyey suxuurtaa nabiga ku tusahaya maxaa suxuurta loo jideeyey oo muslimiinta loo faray oo loogu caraabiyey waxaa la kala saarayaa soonka muslimiinta iyo soonka yuhuudiya nasaarada khaasatan nasaarada nasaaradu way soomaan soon maalmo ah ama maalin ama hal maalin ah laakiin aan suxuur lahay ma suxuurtaan habeenkiina way iska ilaalinayaan raashinka maalinkana sidoo kale hase ahaatee wax gooni ka soomaan rootiga iyo shaha kama soomahayaan rootiga iyo shaha iyo booshada iyo masagada kama soomahayaan waxay ka soomaan hilbaha iyo saliidaha kaliya waa soon marka ciyaar iska ah marka iyagoo sidaa tahay haddana wuxuu ku leey ma suxuuranayo qolyaha marka laga hadlahayo waa ahlu kitaabkii madmuumiinta ahaa ee diimahoodii taxriifiyey ee in la khilaafo laga leexdo ay waajibka tahay taasaa laga hadlaya وxadaثna yaحya بن yaحya abubakr بn abi shaybata jamiica can wakiicin xadaanihi waxaa kaloo ii tabiy xadidka abuطaahir axmed bn camr أhbarana bn wahbin cabdالlah kilaahuma wakiic iyo ibn wahab can muuسى bn culay bn rabax bhada اlisnaad sanadkadaad marayseen ee can abi qays can camr bn caas radi اllahu tacalى canh وxadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna wakiic can hishaam بن بن عبدالله الدستوائي عن قتادة بن دعامة السدوس عن أنس عن زيد بن ثابت ورواية صحابي عن صحابي قال وxuu hi صحاaبiga تصحرنا مع رasuuل اللaه rasuulka ilahi baanu la suxuuranay hadda wuxuu imaam ka soo hadlay suxuurtu fadligeedu ka hadlay haddana wanaaggeeda in soonka muslimiinta iyo soonka gaalada ay kala socdu ka hadlay hadda wuxuu gudbayaa qadarka u dhaxaynaya ee salaada gelideeda iyo suxuurta qaal wuxuu uhi saxaabigu tasaxarna maca rasuulka ilah baanu la suxuurina maalin maalmaha ka mid ah. a qumna ila asala salaaddii fajar ee subax baanu u istaagnay qultu waxaan qaa'ilkaasi waa anas anas ibnu maalik laba su'aalood baa xadiidka ku timaado marna qataada anas weydiiyey riwaayadka qaarkood baa caddaynaya marna anas baa zayd weydiiyey anas intuu nabigu suxuur u diyaariyey buu ka tegay laakiin lamun suxuuranin zayd baa ninkii la suxuurtay zayd buu marka anas su-aasha oo nabiga suxuurtiisii iyo salaadiisii maxaa u dhexeeyey qataadana sheekhiisa anas buu weydiiyey su qudhigeeda marka labada su-aaloodada aragto hadhihi waa sidee marna saxaabibaa wax weydiinaya marna saxaabiga baa la weydiinaya labada su-aaloodba way jira qultu waxaan idhi marka anas baa noqon kara oo waa sida hadda daahirkaa qataadana wuu noqon karaa isna way ku timi fi saxiix bukhaari muslimna wuu keeni doonaa eh, fii bacdi riwaayaat uma qumna ilى اsalaa salaadaan u istaagnay qultu waxaan idhi buu idhi marka kam kaana qadru maa baynahuma kam kaana imsuu ahaa adru maa baynahuma min الzamn wixii u dheeeye adarka udheeeye xiliga imisaa udheeeye suxuurta iyo salaada qaala wuxuu ihi zayd ibnu haabit wa hadduu anas saa'il yahay hadduu saa'ilku qataado yahayna qaala anas wuxuu yidhi wey hamsiina aaya konton inta laga akhriya qadru hamsiina aaya ay qadru qiraa'ati hamsiina aaya konton aayadood inta laga akhriyo yaa nabiga suxuurtiisii iyo u dhexaysay salaada وxadثna cمر محمد الناqد قال xadثna يزيد بن هاrون الwاسطي أخبرna hmام يعني بن يحيى الcawdي وxadثna بن مثنى محمد مثنى قال xadثna سالم بن نوح عن cطاr xadثna cمر بن cاamر السلمي kilaahuma hmام iyo cمر can qتاadة qataada xadiidka ka qaadanayaan bhada اlisnaad qataada waad soo marteenoo marka can anasin can zayd can rasuuli lah sal slm xadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarana cabdاlcaziiz waa muddo aad u yar marka kontana inta laga akhriyo waa muddo aad u yar toban daqiiqa shan iyo toban daqiiq haddaysan ka yaraynba konton aayadood aadaanka laga hadlayana waa aadaankii aadaanka damba wey aadaanka dambaa laga hadlaya kan uu aadaamhayo bilaal habeen barhkii iyo toban ama sagaal saac lagama hadlaayo xadaana yaxya bnu yaxya qaala ahbarana cabdاlcaziiz bn abi xaazimin can abi abi abu xaazim slm bnu dinaar can sahl bni sacdin الsaacidi radi allahu tacala canhu ana rasuul اllahi salى اllah alيه wasalam qaal laa yazaalu الnaasu dadku ka zuuli mahayaan bikhayrin wanaag muslimiintu wanaag laga waayi maayo iyo khayr maa cajaluu intay dedejinayaan alfira afurka dejinayaan hadda suxuurta buu soo dhameeyey imaamku wuxuu ka hadlay fadligeeda iyo barakadeeda wuxuu ka hadlay inay tahay kala soocaha soonka gaalada iyo soonka muslimiinta wuxuu ku tusay suxuurta dib in loo dhigo salaada lagu dhoweeyo oon habeen kala bar la suxuuranin oon xilli dheer la salaadii iyadu ay su dhowaadaan salaada geliddeedu ama aadaanka dambe iyo suxuurtu waa inay isa saaran yihiin oo wax yaroo qadar konton ayood shan iyo toban daqi loo dhexaysiiyo oon xilli hore aan la suxuranin hadda wuxuu u gudbay ilan baabku laba baabku waa issaaraay wa tacjiil اlfitri afurka in la dejiyo oo bimacnaa qoraxda saa u dhacdaba horey eh, laga afuro laa yazaalu الnaasu muslimiintu muslimiinta loo jeeda hadda annaas huna waa almuslimuun muslimiintu bikhayrin khayr laga waayi maayo maa cajaluu intay dedejinayaan alfitra afuritaanka waxadaanaahu qutaybaة bnu saciid qaala xadaana yacquub ibn cabdالraxmaan alqaari waxadaanii zuhayr bn xarbin abu khaytamata الnasa'i qaala xadaana cabdالraxmaan ibn mahdiy can sufyaan الthawri kilaahuma yacquub iyo sufyaan can abi xaazimin can sahl ibn sacdin الsaacidi can الnebi sal slm bimilihi xadiidkii hadda ad soo marteen oo kale ayuu markaa ay warinaya wadaadahana hore aanu soo maray inuu warinayay ninkii la odhan jiray cabdاlcaiiz cabdاlcasiiz can abi baad soo martay hunana waa sufyaan iyo yacquub can abi xaazim xadaثna yaxya bnu yaxya وabu kuraybi mxamed clى qaala ahbarana abu mucaawiya mxamed khaazimin can acmash sulayman bn mhraan can cumaaraةa bni cumayr الtaymi can abi caiyata wasmuhu mali bnu camir mali bnu camir oo magaciisa uu ku yahay laakiin waa mashhuuru bikunyatihi mali ibn abi xamsana qolyaa ugu abtiriya wadaadka can abi caiyata mali bni caamirin qaala wuxuu wadaadkaasi dakhaltu ana wa masruuq aniga abu caiya ah iyo masruuqba waxaanu u gallay masruuq bn ajdac calaa caaisha hooyadan caaishaan u gallay buu faqulnaa waxaanu ku nidhi yaa umma almuminiin muminiinta hooyadeeday can cafwan rajulaani ka waran um اlmuminiin waa caaisha hade rajulaani min asxaabi muxamed axaduhumaa yucajilu اlifطaar wayucajilu الsalaa wاlaakharu yuahiru اlifطaara wayuahiru الsalaa laba saxaabi bay hooyadan ay rabaan inay kala saarto inay kala saarto waxay yidhahdeen rajulaan laba nin oo min asxaabi muxamedin nabi maxamed xertiisii ah, asxaabtiisii ah axadumaa midkood yucajilu wuxuu dedejiyaa aliftaara afuridda suu u sooman yahay qoraxdu markay baalka dhigtooruu ka afura wa yucajilu sala salaada maqribna durbuu galaa oo dib ooma dhigo sug si fiican ma dhaho ama salaadda wuu gaabiyaa oo ma dheereeyo walaakharu ka kalena yuahiru اlifطaara ila afur baa loo degdegaya salaad dadka laguma dheeray markaasoo kale haddii kale waa lagu dhibsanaya wاlaakharu ka kalena yuahiru اlifطaara afurkuu dib u dhigaa wa yuahiru الsalaa afurka haddaad dib u dhigto waxaa ka laazima salaadan inaad dib u dhigto hade oo xilli dambe aad gasho xagga waktiga qiraada iska badaa haddaad afurka dejisana salaad durbu waad geli haddaad afurka daahisana salaadina way daahi oo wakhtigeed ugu dhimanay wayuahiru salaa salaaduu dib u dhigaa labadaa keebaa fiican bay dhanoo sunnada nebi maxamed waafaqsan qaalad hooyadan waxay tidhi ayuhuma aladii yucajilu اlifطaara wayucajilu الsalaa kodeebaa salaadana dedejiya afurkana dedejiya qaala wuxuu ihi wadaadkii abu caiya qulna waxaanu nidhi cabdullah yacni bna mascuud aلthaqafi radi allahu tacala canhu cafwan alhudali cabdullah mascuud alhudali baa salaadana dedejiya afurkana dedejiya hormariya oo wakhtiga markuu la gaadhaba aan sii sugin qaala hooyadan waxay tihi kadalika kaana yasnacu rasuulu اllahi sal اllahu alيه wasalam sidaasuu suubanuhu yeeli jiray bay tii afurkana waa dedejin jiray salaadana waa horay buu ka geli jiray zaada abu kurayb maxamed calaa isagu wuxuu ku daray xadiidka markuu warinayay ii warinayey oo yaxya bnu yaxya uusan sheegin walaakharu ninka kale waxaa weye abu muusa alashcari cabdullah bnu qays alyamani wadaadkaasa asagu khilaafay ijtihaadan wa ta'awulan sunnada waxaa laga yaabaa inuu ku raacay qolihii dambe reer bani umaya ee warkaasi wax ka bedelay uu ku ta'auraa dhici karta waxadaana abu kurayb maxamed calaa ahbaranaa ibn abi zaaida yaxya bnu zakariya yaxya bnu zakariya ibn abi zaaida isagaa caanku ah isagana loo jeedaa waa awowgii baa loo tiirinaya can ilacma sulaymaan can cumaarata bni cumayr haddaad soo maraysan ataymi can abi caطiyata malik bni caamirin qaala dakhaltu ana wamasruuq calaa caaisha an u gallay faqaala laha masruuq wuxuu ku yidhi rajulaani faqaala laha masruuq horaana waxaad soo marteen faqulna idan hadalka ninka jeediye masruuq buu ahaa abu caiyana horaan wuxuu tiri wuu la wata labada nin isku xaajada isku danta ah ee haddii hebelow noo hadal la yidhaahdo waad wada hadalka asaga waad faqaal laha masruuq wuxuu ku yihi rajulaani min asxaabi muxamadin kiilaahuma laa yaacu can اlkhayr waa uqiilbixin weeye waa hadal wanaagsan gogoldhig weeye laba ninoo asxaabta nebi maxamed ka mida kilaahumaa labadooduba laa ya'low kama gaabiyo kama gaasiro canilkhayri khayrka inuu dalbo uu raadiyo labada ninba laba wadaadu khayrka ku dadaala weeye hooyoy khayrkay ku dadaalaan waa khayr jecel yihiin axaduma laakiin midkood yucajilu almaqriba maqribkuu dedejiyaa waliftaar afurkana waa dedejiyaa walaakharu ka labaadna ka kalena yuakhiru almaqriba maqribkuu dib u dhigaa iyo walifطaara afuridaba keebaa khayr badan oo wanaagsan ama waafaqsan sunnadii suubanaha faqaala hooyadan waxay tidhi man yucajilu اlmaqriba wاlifطaara maqribka iyo salaada iyo afurkaba yaa dedejiya qaala wuxuu idhi masruuq cabdullah faqaalat hakada kaana rasuulu اllahi sal slam yasnac sidaasuu subanuhu yeeli jiray macnuu waa marka waa maxay subanaha ninkii waafaqay ee wadadiisa qaaday baa ka wanaagsan ninka ka leexday walow ta'awulan waijtihaada idan sunnadu waxa weeye in suxuurta dib loo dhigo afurkana la dedejiyo sunnadu waa sidaa wixii ka soo hadhay waa mukhaalafatu sunna ariiqi suubanoo la maray weeye ama tacamud loo loo maro ama ta'awul ijtihaad loo loo maro marka khayr laga heli maayo marka sunnaha lagu dadaalo baabu bayaani waqti inqidaai sam wa khuruuji الnahaar wuxuu baab yahay in la caddeeyo waqti inqidaai الsowm soomku wakhtigiisu goormuu go'aya soom goormuu dhammaaday wa khuruuji الnahaar maalinkan uu baxaaya maalin goormuu baxay oo dhammaaday soom wakhti goormuu tegay xadaanaa yaxya bnu yaxya wa abu kuraybin wabnu numayr muxamed abu kurayb maxamed cala waad soo haddan maraysan waاtafaquu fi اllafdi maca alikhtilaafi fi lmacna wey waاtafaquu jamaacada yaxya bnu yaxya abu kurayb ibnu numayr waxay isku waafaqeen lafdiga wattafaquu fi lafd lafdiga isku waafaqeen macnuhu marka iskumaysa khilaafin wey cafwan mar hadduu lafdigu iswaafaqo macnuhu waa isku mid laakiin lafdigaa iskhilaafaya isagoo macnuhu isku mid yahay qaala yaxya wuxu uhi ahbarna abu mucaawiya waqaala ibn umar wuxuu hi asagu xadaana abi sidaasuu yidhi wa qaala abu kale wuxuu hi xadaana abu usama jamiican can hishaam bni curwa jamiican can hishaam bni curwa dhammaantood xadka waxay ka qadanayaan weeye nin ahbarnaa abu mucaawiya wuxuu yidhi xadaana abi nina wuxuu yidhi ahbarnaa xadaana abu usama jamiican wadaadahaas ninka abu mucaawiya wax ka wariyey iyo ninka aabbihi wax ka wariyey iyo ninka abu usama xamad musa wax ka wariyeyba saddexduba jamiican can hishaam bni curway ka qaateen weye saddexdaa sheekhba can abi abi curwat bni zubayr can caasim ibni cumar ibn اlkhaaab weeye oo wiilu cumar khaaab dhalay amiir muminiin caasim bni cumar can cumr bn khaaab radi allahu tacaala canhu qaala qaala rasul lla sal lay slam ida aqbala alleylu habeenku hadduu ka yimaado habeenku hadduu soo qaabila cafwan habeenku hadduu soo fool saaro waadbara الnahaar maalinna uu daba jeediyo wagaabat الshamsu qoraxna ay libidhoo dhacdo faqad afطara الsaa'imu kii sumana waa afuray lam yadkur ibn numayr muusan sheegin faqaddaa muusan sheegin intaa keliya idaa aqbala alleylu habeenku hadduu ka yimaado min haahuna oo bari ah bari buu ka imanaya habeenku markay qoraxdu dhacdo waadbara annahaaru maalinkuu uu daba jeediyo uu xagga galbeed ugu dhammaado maalin aggee u dambaysa meel ifta waxaa ugu dambayn galbeed qoraxu dhacbaa ugu dambayn meel ifta mugdiguna wuxuu kaa soo qabanayaa meeshay saaka ka timid qoraxdu ay ka timid waqaabat ishamsu waa taxqiiq aqbala alleylu min haahuna waadbara annahaaru baa la taxqiijinayaa ay dhacdo faqad afطara saa'imu kii somana waa afuray maadaama uu ku yidhi waa isku lafdi uu ku yidhi wuxuu rabaa keliya faqad niman sheegin inuu ka ixtiraaso muslim lam yadkur ibnumayr maxamed muusan sheegin ama cabdullaahi muusan sheegin cafwan faqad muusan sheegin ninkaan sheegina de waa muxamed oo hadda isaga sheekhiisaa ah. inta kale laakiin waa ka wada socdaan wey waxaadaana yaxbnu yaxya aftaradaasi marka fuqada waa isku maandhaafeenoo wisaal markaanu gaadhno baynu arki doonaa faqad aftara asaa'imu kii somana wuu afuray xisan miyaa sharcan miyaa mise waa min baabi anjada waathama oo waxaa loo jeedaa wakhtigii nin soman uu afuri lahaa waa la gaadhay baa laga wadaa xilligaad afuri lahayd inaad afurto ay kuu banaanayd waa la gaadhay yuqaalu anjada ida dakhala fi اnajd wayuqaalu athama ida dakhala fi tihaama dhulka tihaamada deexda xeebeedka markaad gasho athama fulanun baa loodhanaya bimacnaa dhulkii tihaame loodhan jiray buu galay anjadana buraydo iyo qasiim iyo riyaad buu tegay marka la leeyahay anjadaa lagu dhihi bimacnaa dakhala fi najd marka aftara min baabkaasa oo xilligii la afuri laha waa galay miya waad gasho xilligaa afuri lahayd haddaan doonaaba af hayste oo aan wisaaliya soonka haddaan doonayn laakiin waxaa la gaadhay xilligii uu qof sooman afuuri lahaa miyaa loo jeedaa mise soonka waa buray wey macnuhu aftara adunbaa gaajo isku dilahaye soon ma jiro leanna habeen lama soomo faqad aftara saa'imu masaasaa laga wada labadaa macnaba waa la sheegay maxaa yeelay macnaha waad soonku waa burayda waxaa kaa diidi doona in nabigu mararka qaarkood asagoona afurin ilaa hiraabta uu soonka gaadhsiin jiray ilaa hiraabta saana ilaahay ugu dhowaanayay oo qurbi iyo cibaada uu ka dhiganay waxaa kaloo iman doonta marka qaarkood isku furay laba maalmood iyo laba habeen uusan wax biyo iyo bal afka saarin saana ilaahay ugu dhowayn qurbay u tahay marka hadduu soonka kuu buro oosan ma jiro waxba laga heli maayo ay tahay wisaalkaasaa noqon lahaa khalad noqon lahaa mana aha marka maslad waan gaari doona almuhim aftara waa mafhuum dilaaladiisa waa lafdi laysku hayo dilaaladiisa riwaayo xadiidku uu leeyahay ayaa faqad xalla aliftaaru baa caddaynaysa in loo jeedo xilligaad afur lahayd waa la gaadhay inaad afurtan ay kuu bannaan tahay inaad soonka sii wadan ood habeenka xataa af haysanna waa masalo kaloo baxdi u baahan oo weysaa la yidhaha waa gaari doonaa xadaana yaya bnu yaxya qaal ahbarna hishaam bn bashiir asulami can abi isxaaq ahaybani abi isxaaq ashaybaani sulaymaan magaciisa la yidhahda waynu gaari doon sulaym abi sulaymaan shaybaani can cabdi bn abi awfa qaala radi allahu tacaala canhuma qaal kunna maca rasuuli illah rasuulka ilah baanu la soconnay fii safarin socdaal fii shahri ramadaan dhexdhacay nabigaanu raacno la safaray bilramadaan bilramadaan sida laga warabo min xayu taariikh laga warqabo ee la og yahay safar maxamed maxamedoo ku beegmay ramadaan laba goorunbuu ahaa dagaalkii bader markuu dhacahay nabigu bil ramadaan buu dhacay dagaalkii fatxu makka khaswatu fatxi makka duulaankii maka lagu furtayna ramadaan buu ku soo beegmay labadaas safar oo ramadaan ku beegmay ayaa nabiga loo hayaa safar fii ramadaan dhacay oo nabiguna safray fii ramadaana labada maalmood baa la hayaa sideedaad ee hijrada iyo sanadka labaad ee hijrada ayb idan kii bedar ma noqon karo wuxuusan noqon karin saxaabigan xadiidka warinaya cabdullah bn awfa lam yaxdur badran dullaankii beer kama qaybgelin nabigaana duulkaas lamuusan safrin idan fatacayana inuu yahay safarkan ramadaan dhexdhacay inuu yahay waxaa laazima in laga dhigo fatxu makka duulaankii makka uu nabiga ku furtay weeye kaasuu saxaabigu joogay waa hadduusan marka saxaabo kale xadiidka ka oo marka uusan ahayn mursalu saxaabiy uusan ahayn qaal wuxuu uhi saxaabigu kunaa maca rasuuli lah sal lay slam fii safarin socdaal fii shahri ramadaan dhexdhacay falama haabat ishams qoraxdu makay qaala nabigu wuxuu uhi yaa fulaan hebelow bilaal wey bilaal ibnu rabax wey ninka fulaan hadda leeyahay riwaayada abi daawud baa caddaysay yaa bilaal inzil fajdax lana yaa fulaan hebelow inzil dago geed buu saaraa ama meel taaguu ka fiirinhayo ka bidhaaminaya qoraxda ka ilaalinaya inzil dago fajdax lana noo qoosh sawiiqi fajdax lana yacni bariiska ama yaryaraha intii la saloolo markuu daanga noqdo ama baabaca noqdo ayaa la shiidaa oo la tumaa isagoo markaa budaah ee qandiga lagu qaataa markaad safarka tahay marka hadhow biyo kulbaad iskaga shuban oad cabbi ama caanaad ku darsani ama asagoo sidiisa iska hambani oo afku dhufanaysa biyana ka daba cabbi sawiiqu inagu soomaali ma taqaana hawshaas xabashida aad u taqaana iyo qolyaha etoobiyaga baad ka noqoteen yaa bilaal inzil dago fajdax lanaa noo qoosho waxaad noo qooshtaa sawiiqa aan wadanay boorajkii solayga aan wadana budada ah biyo noogu jilci aan mushaari ka dhigin ama shurbad marka jadxigu waa sidaa jadxigu waa ilqaau sawiiqi filma ilqaau sawiiqi filma sawiiqoo biyo lagu shubo oo la qooyo oo xoogow la diyaariyo haddaad subag haysataan subag baa lagu waxaystaa ninka caana heli kara dadoodna biyo kulbaad iskaga waxaysa qaala wuxuu idhi bilaal rasuul rasuulka ilaahayow inna calayka nahaaran nabi allow maalin baa kuu dhiman qoraxda si fiican ooma dhicin bule le anaa ilaalinayoo fiirinaye inzil wardeg baan kuuhi fajzax lana noo qoosh sawiiqa fanazala waa degay fajadaxa waa qooyey bihi nabigu oo nabigu u keenay idan fashariba nabiyu nabigaa cabay ee mushaaridii loo keenay ama shurbadii uma qaala wuxuu yidhi biyadii gacantiisba ku ishaar nabigu bilaal baa hadda laga saxaaya bilaal wuxuu yidhi nabigu qoraxdii ma arkee ama saad u aragto duu arki lahaa haba dhacdee laakiin weli caad baa muuqday iyo iftiin baa muuqday uu nabigu u kaadin lahaa saasuu nabigu raba ku baraarujiyo laakiin qoraxdu nabigu wuxuu idhi uma qaala biyadii gacantiisu nabigu wuxuu ku ishaaray idaa haabat الshamsu qoraxdu hadday ka dhacdo min haahuna xagga galbeed ay ka dhacdo galbeed hadda xagee inaga jira dhankan so aggama galbeed aggu hadda inaga jira hadda waan idinka soo horjeedaaye idaa qaabat الshamsu qoraxday ka dhacdo min haahuna xagga hadday u dhacdo qoraxdu oo wajaءa اleylu habeenkuna uu ka yimaado min haahuna xaggan bari uu ka yimaado faqad afطara الsaa'imu kii soomana waa afuray ama xilligu afuri laha baa la gaadhay ee saa ogow baa le adugu nabigo iftiin baa muuqda iyo waxaa ma aha qorax ma dhacday haa ayib mugdiga xagga ma kaa soo gala haa iftiinkana xagga ma u dhammaaday maca asalaam oo libdhadii ah marka maalin baa kuu dhama iftiinki weli waa muuqdaa iyo xidigihii weli ma soo bixin iyo aaskii weli ma madoobaaniy oo warkii caamadow warkii culummada ma ah bilaa adna culummada lagugu tirinay waa ku sidee baa lay xadana abu bakr abi shaybata qaala xadaana caliy bnu misr alqurashi wacabaad ibn cawaam alkilaabi can shaybaani abu isxaaq haddaad soo marayseen weeye oo wadaadahani hushayn bashiir asulmi mutaabacaynaya can ibn abi ufa cabdullah qaala wuxuu uhi kunna maca rasuuli lahi fii safarin nebi maxamed baanu la soconnay socdaal oo duulaankii fatxu maka ah falama haabat ishamsu qoraxdu markay dhacday qaala lirajuli ninbu wuxuu ku yidhi waa bilaaleh inzil fajdax lana dagoo nooqoo shurbaddii ama musharida aan wadanay ku afuri lahayn idaa safar baa la yeef faqaala yaa rasuul allah wuxuu rasuulka ilaahayow low amsayta haddaad yar daahin lahayd sooma ficnayn buuri low amsayta dad galabaysan lahayd yani low dakhalta fi lmasaawi xoogow maad u yarkaadis maad rakaadis si fiican maan bimacnaa mugdigu si fiican u galu ka wada wadaadku qoraxdu waa dhacday falama haabat الshamsu waa ku cad saxaabiga ku falama haabat الshamsu low amsayta ay low baalagta fii dukhuuli اlmasaawi haddaad ku nabi allo ku xeel dheeraan lahayd qoraxda dhicitaankeeda ilaa aasku mido sooma fiicinayn qaala inzil fajdax lana warka daayo ka soo deg meeshaad saaratayo qaba hawshii laguu diray qaala wuxuu nabi allow ina calaynaa nahaaran iftiin baa nahayo wey ina calayna dusheeda waxaa haye nahaaran ilays baa nahayo qorux waaba dhacday laakiin ifkeedii baan dareemayna fanazala waa degay bilaal fajadaxa lahu waa u qooshan waa u qooyey mushaaridii fashariba nabiga cabay mushaarid uma qaala wuxuu ra'aytum alleyla dad aragtan habeenkiyo qad aqbala ka yimid min haahuna xagga wa ashaara nabi wuxuu ku farfiiqay biyadii gacantii si qiimaha badnayd naxwa almashriqi xagga bari ayuu nabigu gacanta ku fiiqay wuxuu yidhi faqad afdara الsaa'imu kii soomanaa xilligu afurla baa la gaadhay وxadaثna abu kamil aljaxdari fudayl bn xusayn qaala xadaثna cabdاlwaaxid yacni bn ziyaad alcabdi xadaثna sulaymaan الshayban abu isxaaq qadaad soo marayseen weeye qaala samictu cabdالlahi bn abi awfa yaquulu sirna maca rasuuli الlah rasuulka ilah baanu la soconnay oon la safarnay salى اllah alيه waslm wahuwa saa'iman isagoo sooman falama harabat الshamsu qoraxdu markay dhacday qaala wuxuu yidhi yaa bilaal yaa fulan hebelow inzil degoo fajdax lanaa nooqo mushaarida noo diyaari fadakara wuxuu sheegay cabdulwaaxid mila xadiid ibni mushirin wa cabaad bn cawaam buu sheegay xadiikadaad soo marayseen intan xadiidkan waxaa ku jira ku laga fahmaya qofka sooman qofka musaafirka cafwan qofka musaafirka ah ee socdaalka ah ee safarka ah hadduusan soonku dhibaynin bil ramadaana la joogo waxaa u fadli badan inuu soomo ruqsuu leeyahay soonku ama ha dhibo ama yuusan iska afuri karaa marba hadduu musaafir yahay laakiin hadduusan soonku dhibaynin oo mashaqo dheeraad uusan kala kulmaynin inuu soomaha u wanaagsan wa an tasuumuu khayru lakum idan nabigu saasu u soomay yowma fatxi maka safarkaa dheer saxaabo badanna ay la soomeen iyadoo rag ka midana ay iska afureen وxadثna بن أbي cmر qال أخبرna سفyان بن عuyaynة xا وxadثna إسحاq بن إبراهيم الxandلي أخبرna jrير yعnي بن cabdالxamيد الضبي kilاahma عن الشhaybاني سفyاan iyo jrيir xadiidka abu isxاaq الشhaybani way ka qadanayaan عن بن أbي أوفى وxadثna عubayd اللh بن معاad العنبري qال xadثna أbي أbيه معاad بن معاad العنبري xadana muan muxamad xadana muxamed bn jacfar gundar alhudali qaala labadaa waad maxamed bn jacfar iyo ninkii loo odhan jiray mucaad bn mucaad xadaana shucb bn xajaaj can shaybani abi isxaaq can ibn abi awfa cabdilaah can nebi sal slam bimacnaa xadiii bni musirin wacabaad wacabdilwaaxid waxay sheegeen nimankaani xadiikii ibn musir haddaad marayseen cali iyo cabaad bn اlcawaam iyo cabdilwaxid bn ziyaad walaysa fii xadiii axadi minhum wadaadahan dambe ee saddexda ah wadaadahan dambe nin wuxuu ahaa sufyaan athawri oo asaguna iyo jariir ood hadda marayseen iyo maxamed bn jacfar iyo waxaa ka horreeyey mucaad bn mucaad walaysa fii xadiii axadin minhum xadii mid ka mida ah xadiidkooda kuma jiro fii shahri ramadaan fii shahri ramadaan saafarnaa maca rasuuli illaahi fii shahri ramadaan intaas walaa qowluhu weedhiisana kuma jiro uu yidhi wadaadkan dambe shucba ah uu yidhi wa jaءa alleylu min haahuna ila fii riwaayati hushaym waxda riwaayada hushaym bay ku jirtaa wa jaءa alleylu min haahuna riwaayada hushaymna horaad soo marteen hadda meesha kuma jirto idan wuxuu rabaa keliya shuyuukhda iyo mutaabiciinta waxa u dhexeeya keliya inuu sheego xadiidka marka waxaa ku jira ninka muftiga ah ama sheekha ah, hadaad marka filayso inuu eh, wax ismoodsiye ama u halmaamay inaad baraarujin karto sida hadda bilaal iskugu day nabiga inuu hawl ku baraarujiyo nabiguna markaa ayada ah muusan wax hilmaamine eh, sida sharciga ahayd buu waafajinaya eh, waxaa qaldamayna bilaal buu ahaa muraajacada mar iyo laba xataa inaysan dhib lahayn ayaa ka muuqanaysa waxaa kaloo muuqanaysa in ay khayr badan tahay haddaun soonku ku dhibayna fi safar in la soomo axaadiista marka diiday ama eh, cambaaraysay eh, soonka fi safar in lagu xambaaraya xaaladda ruux uu soonku aad iyo aad u dhibayo ama ruuxa u arkaya in aan la afuri karin ruuxa musaafirka ruksada u diidaya ayay axaadiidku khusaynaysaa ama adoo soonka aad iyo aad kugu dhibayo bimashaqa shadiid inaad ku soonto fii safar taa macnada waxay tusaysaa ruksadii rabbi inaad diidan tahay xoogow nin ilaahay ku gacansaydhaya aad tahay haddii laakiin xaaladdu ay cadi tahay in asawmu fi safar uu fadli badan yahay cala alfitri ka fiican yahay ayaa muuqanaysa in la ta'khiiriyo afuridana ay bidca tahay bidca tahay oo sida nabiga uu yeeli jiray la yeelo tacjiilkuna uu fadli badan yahay kadalika suxuur ta'khiirkeeda fadli badan tacjiilkuna waa khilaafu الsunna baabu nahyi can اlwisaali fi الsawm wuxuu baab yahay reebidda la iska reebay soomka in la xidhiyo wisaalku waa laba nooc misaalku waa laba nooc nooc asagu dhib ma laho muran badan kuma jiro waa mid oo midka koobaada adoo maantana soo soo soomanaa inaad afurkaadi dib u dhigto cashadaadii iyo afurkaadi aad dib u dhigto ood ka dhigato xilligii la suxuuran jiray ama la hiraaban jiray aad ku beegto marka waad soo soomanayd maadaan afurinba maqhribkaad iska tukatay sunnooyinkeed waad iska wadatay taraaxid waad tukatay gurig waad ku noqotay waad iska seexatay salaatuliilkaad u soo kacday xilliga la suxuuran lahaa unbaad suxuuratay marka waa wisaal ila saxar wisaalu sawmin bilaylin ila saxar ka asagu dhib badan male ku timid jamaaca min asalaf baana ku dhaqmi jiray sida axmed xambal iyo eh, isxaab nuraawi jamaaca halkaa ku tegay midka marka laga hadlaayo hadda laysku hayo waa midka ah in maalin iyo habeen laysku bixiyo maantu dhambood soo marayd habeenkii baad ku xidhaysaa biyoe baad midna taaban maysid maalinkii baa sidaa ku soomi laba maalmood oo bilaa afur ah oo bila suxuurah oo waxa taaban jirin oo wixii soon laga soomi jiro dhan ka soomayso baad iyo cuud iyo galma midnaba taaban maysid midkaas way mid hadda la iska reebay midkaa khilaaf baa ku jira khilaaf baa ku jiro khilaaf culusoo saddex madhaba ah ayaa jira wadaadda waxay waa karaaho nimanna waxay dhahn waa xaaraan oo ma bannaano ila lirasuuli illaahi waa min khasaa'isihi bay dheheen nimanna waxay dhaheen axadka awood leh uusan dhibaynin wuu xidhiidhin karaa oo dhibba ma laha saddexdaa madhab wey wuu bannaan yahay liman yaqwa calayh ninka awoodi kara u bannaan iyo ma bannaano waa xaaraan wa huwa almuctamadu fii madhab shaaficiy shaaficiyaduna saasay rajaxaan madhabka saddexaad waa karaahatu tanziih waa karaahi xaaraan ma ah saddexaa madhab baa ku jira jamaaca min asalaf ayagu axaadiista nahyiga ah u fasirteen iyo iyo inaysan soo gaadhin baa way wasaalin jireen haddana nusuur ka sugan in toddoba oo xidha uu soomi jiray cabdulahi bn zubair saxaabigii todoba maalmood oo xidhiidh ah nin aad awood badan buu ahaa lama sheegin bini aadan la awooda xagga adkaysiga gegsiga oon iyo haraad iyo baahiya gaajo loo adkaysto lix maalmood oo xidhiidha markuu soomo oo isku bixis habeen iyo maalin soon joogto ah maalinka toddobaad gabalka ka dhacu afuuri jiray wuxuu ku afuuri jiray koob subag ah iyo maraq lafa laga kariyey lafa aan hiib lahayn maraq laga baxshay iyo koob suguu ku afuri jiray muslimiintana hilbuu ka dharjin jiray afur wanaagsan buu u samaynayaa oo hilib cad iyo cadiin baliya wax walboo la cuni karaa markaasuu dhihi jiray koobkan subagii iyo lafaha maraqa aan kala baxay hada min khaalisi maali alaabtan lag iyo lagugaad la dhacdeenna waa min beyt maali muslimiin buu odhan jiray waxaan ka afuray oo wixii aan shakhsiyan u lahaan aabbaha ka dhaxlay ama aan shaqaystay wixii idinku aad caddiintii iyo caanahaas la fuudeenna waa baytulmaalkii baad ka afurteen laydinka afuriyey bal waxaa ka sugan shan iyo toban maalmood inuu xidhiidhiyey an iyo toban maalmood saa darteed bil dhan asagoo lagu hayay xisaar maka markay reer banomiye dilhayeen ee xajaaj u dilayey yo wuxuu u dagaalamay nin maanta qadaysihiisa u dagaalamay awoodda ilaahay geliyey cabdillah zubayr nin saxaabiga ku jirta lama sheegin la salaf walmutaakhiriin marka an toban maalmood baad soomi kartaa laba maalmood badan keri karin waxay dhaheen nafay maxaad qadaa beri maxaad ku dartaa ya beri baas bay dhaheen beri baas kuwan hadda dhakhaatiirtaiisa waxasha sheegaan waxay dhaheen naftu waxay cunto ka adkaysan kartaa toddobaatan iyo laba saacadood toddobaatan laba saacadood wixii wixii kale waa dhimasho adoo dhaga beelan baad ka soconoo qub qub iska dhihin naf ma haysid idan waxaa kaloo slafkaasna wuxuu saalan jiray wadaadkii muxadidka maxamed wadax maxamed wadax almuxadid asaguna afar maalmood ayuu xidhiidhin jiray laakiin inta u badan la sheego cabdullahi bin zubayr toddobo iyo shan iyo tobanba waa la sheegay wisaalka laga hadlay waa midkaad u qasdayso kugu qabatay dano kugu qabatay ma wax laga hadlaayo adoo soomanaa ba waxaad ku afurta weyday berrina waad iska soontay waaad ku afurteed weydu waad soontay waaad ku afurteed weydu waad waday ilaa ka dhacayso haddaad iska wado kaa lagama hadlaayo kawaa waxay dheen ku qabatay iyo qadar allaba ah. waa waa la qaataa waxaa laga waa maxay waa inaadan soonkii iyo habeenkii maalin habeen aadan kala bixinin qasdan adoo u qasday oo alla ugu dhowaanaya kaaweka laga hadlaye waa xaaraan waa karaaho waa bannaanyan la ysku hayo midkay dano kugu qabatay lagama hadla qolyaha marka waa xaaraan adiladoodii nahyigan soo socda ad hadda mari doontaan iyo xadiidkaad soo marteen ahaa soonka annaga iyo soonka gaalada waxaa u dhaxeeya aklatu saxar adil u xoog badan wey hawsha nabiguna waa min khasaaisi calayhi salaat wasalaam xadaana yaxya bnu yaxya qaala idan jumhuurtu sidaas u badan yihiin jumhuur الsalaf الsaalix iyo jumhuur اlmuta'akhiriin waxay u badan yihiin ama waa xaaraan ama waa karaaho wuu bannaan yahay rag yarun baa laga wariya cabdullah bin zubayr iyo jamaaco iyo bacd اlmuxadiثiin wاlfuqaha xadana yaxya bnu yaxya qaala qarأtu calى malik can naaficin can ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana الnabiya salى اllahu عalيه waslm naha can اlwisaal naha ummadda wuxuu ka reebay can ilwisaali soonkoo laysku baxsho maalin habeen la israacsho qaaluu waxay dhaheen nabi allow inaka tuwaasil nabi allo waad innaka tuwaasil adugu soon maalin iyo habeenba isku furtaa nabi allow annagana waad noo diiddaa hadda waa sidee wuxuu idhi innii lastu kahayatikum anigu idinkoo kale lastu kahayatikum ay ka sifatikum idinkoo kalemi inii ucamu wausqa inii anugu ucamu waa lay qudsha wausqa waa lay waraabiyaa baahi iyo oon iyo lahamba anigu waa layga deeqay idinkoo kale mihi idan idan waxaa weeye farqiga muairka farqiga muairka ayagu jaamic bay firiyeen annaduru ila اlwasf اlmushtarak من غير نظر إلى الفرق المؤثر waa maxay waa caqiidaة اليهوudi والنaصاaرى waa قiyaaس المشhriكiin weliga iska ilaaliya قaalوا إنما البyع مثل الربا waxay dhaheen bيع waa maxay مubaadلة maal بmaal wax laysdhaafsado wey ribana waa maxay waxay dhaheen isna waa intoo kale faa'iidaan ku saaranhayaa dulsaar interes faa'iido ziyaado anna muddadaan kugu darahaya wa mubaadalatu maalin biajlin wa mudda kanna waa maal iyo maal kanna waa maal iyo muddo maal iyo muddo inama albaycu mil الriba ilahi wuxuu uhi waxala allah اlbayca waxarama الriba inaad labada shay waxay iska shabahaan oo gudbasa fiiriso oodan dhowrinoodan eeginoodan fiirin isha aadan ku mid waxa u dhaxeeya ee kala duwaya alfaariq almu'air baa la yidhahdaa waa lagu halaagsamaa mushrikiin alcarab maxay dhaheen neefkii xalay bakhtiyey wankii barida weynaa ee xeerada adhiga lagu dhaxarkee bakhtiyey iyo kii birsol kale la gowra waa isku mid bay dheheen kana ilaahay baa dilay kana annagaa gowracnay kulli waa xalaal hala cuno hala barfuuqay dheheen maxaa yeelay waa dhimasho iyo dhimasho hadda annaga xoolmariidkii iyo aan jarre iyo haddii ilaahay ciidankiisii cunaha ku dhegaan neefkii waa isku mid bay dhaheen maxay fiiriyeen waa dhimashoe dhimasho waa geeri iyo geeribay alwasf almushtarak alwasf alcaam bay bixiyay fiiriyeen maysan eegin alfaariq almu'ahir bayna shayayn farqiga u dhexeeya labada shay kala duway waa nimanka yidhi kale nikaaxu iyo zinadu waa isku mid الsifaaxu mil الnikaax bay dhaheen gabadhan reerkoodu baa ku siiyey meher baad ku xidhay waxbaa la isku ogaaday waa lagu aqalgeeyey waa dhag bay tan aan la heshiiyey een kala turtanaydna waa dhag bay dhaheen waa isku midoon oo maxaa isku mid ka dhigay hadday isku mid tahay bannaanka ma la timaad maxaad oola dhuuman maxaad la cararin xalaal iftiin baa la qashaa bay dhan soomaali sooma xalaalee iftiin baa la qashaa ninkii hadda wax soo neef soo xaday intuu reer bood furay habeen inta la jiifu neefka gawrici oo wuxoo dhanka ooskii god buu ku ridi wuxoo dhan digsihana wuu xalxali carru ku regi waxba muusan taabanin afkana wuu tirtiran indhuu caddayn kadib ninkii laakiin neef xalaala cunahaya xilliguu doonuu qalanaya isagu barqin dheer duhur buu kala baxahaya aduu laakiin in lagaa sexda tugi marka nabigu wuxuu kala saaraya laabudda min ictibaarh alfarq almuair baynii wa baynakum aniga idinka waxaa noo dhexeeya arg ogaada saxaabadu maxay fiiriyeen bashariy daahirka hore nabi allo haddaadna waad xidhiidhsa anna waan xidhina isku mid baanna innii lastu kahayatikum innii lastu kahayatikum qolyaha ku wareeroo kale weeye niman khawaarij la odhan jiray oo dunuub dadka ku takfiiriya ama qawaaic khilaafa iyo daruuriyaat اddiin oo sidaa khawaarijnimo loogu xukumay waa inay ka soo hadalay iyo waxay isku khaldahayaan wadaad mushrik daba taagan oo leh mushrigaan muslim ma aha maxaad ku haysataa waa kaa ilahay khayrkii baryahaya waa kaa sheekh cabdiqaadiroo ku haya warka awliya allah adeegta ku haya ee ilaahay halmaamay waka ilaahay sharcigiisii ka tegay ee dastuur iyo qaanuun wata waxay isku khaldahayaan culummada qiimaha badnayd ee salafkeeda khayrka wanaagsaneeda ammaanta iyo qadarinta mudnayd iyo kuwa in la xukumo wax laga sheega alla loogu dhowaanayo wuxuu hi ibnu cataar ashaafici tilmiid الnawowi kitaabkiisa muxuu ahaa iisoo qabta muxuu ahaa alintiqaad اlkhaalis cafwan alictiqaad اlkhaalis min الshaki wاlraybi wاlintiqaad akhriya culumu ka soo hadlay wuxuuhi kuwan waxaa waajiba ilaahay in loogu dhowaado ajrina lagaga raadsan in wax laga sheego jannana lagu gelahayaa niman ishtarow biaayaati illaahi amanan qaliilan ah oo khaa'iminoo geesa waaweyn markaad wax ka sheegto caamadoo somaal maxay ku leeyihin wadaadka haddehee wuu fiican yahay af adayg baan ugula noolaan karin maxaa iskaga khaldan ibliisyadan diintii ku maxaabsanhaye kitaabka rabbiga ka tegey ee bidhaqaatayaalka ee dowladaha nacfigooda ku nool ee dhiiggiinna dhammaystay ee musiibada ah iyo owliyadii ilaahay bay isku khaldahayaan qiyaas lmushrikiin iska ilaaliya qiyaas alyahuudi wاnnasaara wa mushriki alcarab iska ilaaliya inaad tilmaan guud fiirsan culmo balcan u ahaa abu umayr alfaasiq ninku nabi u bixiyey carabna u taqaan abu umayr alfaasiq ee alraahib yuu ahaa kala fahma siniisaadhe waa la kala soocaa ilkii runna waa la caddeeyaa indhaha kala qaada qilat اlfiqhi iska ilaaliya wadaadaha ishtarow biaayaati اllaahi amanan qaliila ee afartankii sana sida goofanayda nuugaya ee kitaabka rabbiga ku tumanaya ee kii meesha ku fadhiistaba waa awli allah ku duurtada ku haya iisan been idin sheegi diinka ilahina barta innii anugu lastu mihi kayatikum idinkoo kale mihi innii hee faariq waa maxay ucamu wa usqa waa lay quudiyaa min allaahi oo waa biyaa la siiya iyo baad isku awoodmanihin inaad soonka xidhisanna waxaan idinku diiday dhibbaad kala kulmaysa xadaana abubakr bn abi shaybata xadaana cabdulahi bn mayr alhamdani waxadaana ibnu mayrin qaala xadaana abi abi cabdullah xadaana cubaydillaahi alcumari cubaydillaah ibnu xafs ibnu caasim ninkaa mara hadda soo maraysan wiilu awgu ahaw can naafici bni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam waasala fii ramadaan waasala wuxuu xidhiidhiyey fii ramadaan bisha ramadaan maalmaheedii buu xidhiiyo wax afura iyo cunto uma dhexaysan iyo suxuura fawaasala الnaasu saxaabadii ayaguna la xidhiidhshay oo nabigay sanka ku xidheen fanahaahum nabigu waa u joojiyu idinku kaadsha qiila lahu waxaa lagu yidhi inak anta tuwaasilu nabi allaad ba wada xidhiidhinaysaa qaala wuxuu ihi innii lastu milakum idinkoo kala miya anugu innii ucamu wausqaada mafhuumkeeda waa laisku khilaafa madluulkeede horta bal aan dhammayno anugu waa lay quudiyaa waana lay waraabiyaa marka idinkoo kala miya aayar afura oo suxuurta waxadana cabdulwaari ibn cabdisamad qaala xadaanii abi abihi cabdsamad ibn cabdilwaari can jaddi awowgii cabdilwaari ibnu saciid can ayuuba ibn abi tamimة السkhtiyani can naaficin can ibni cmar radi اllahu tacalى canهuma can الnabiy salى اllah عalيه waslm bmilih xadika haddaad maraysano kalu wariyey oo wadaadkii cabdالwاriث ahaa yaa mutaabacaynaya ubaydlah may ayuba mutaabacaynaya cubaydlah can naafic wlam yaqul ma odhanin ayuub fii ramadaana ma sheegin oo waasala fii ramadaan intaa ma sheegin waasala unbuu ku daystay waxadaanii xarmalة bnu yaxya qaal abaranii whbin ahbaranii yunus bnu yaziid alayli can bni shaab الzuhri xadaanii abu slm cbdالraxmaan ana aba hurayra radi allahu tacaala canhu qaal wuxuu uhi saxaabigaas nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam can اlwisaal nabiga ummadda wuxuu ka reebay in la xidhiiyo soonka qasdan habeen iyo maalin la isku baxsho faqaala rajul min almuslimiin nin muslimiinta ka mid ah wuxuu yidhi fainaka ya rasuul allah rasuulka ilaahay aduguba tuwaasilu waad xidhiisaaye maxaad annaga noogu diiday qaala rasuul lah sal slam waayukum milii kineba anoo kale ah yaa aniga ilamida xagga awoodda iyo karitaanka waa idin sidee idan nahyigu xikmu yuu cuskansyuu ku dhegan yahay abiitu waan baryayaabuu nabig sal slam yuطcimunii rabbii wayasqiinii waagaa ii baryahaya isagoo rabbiga iquudiyey oo iwaraabsho biyo isiiyey falammaa abow markay diideen saxaabadu an yantahuu canilwisaal inay ka hadhaan oo ka reebtomaan xidhiidhinta waasala bihim ym maalin buu la xidhiishay waasala bihim yowman maalin buu sanka qabtay uma yowman maalin labaad buu ku xidhay uma ra'aw lhilaal kadib bishii baa dhalaatay shawaal baa dhalaatay ciiddii baa ka soo gaadhay saxaabadu nabigu maalinkaasi kala bixi markay daataan buu maxaan idiin sheegay jooga soo idima dhih faqaala nabigu wuxuu yidhi low ta'ahara alhilaalu bishu dib u bixi lahayd lazidtukum waa idiin kordhin lahaa maalin saddexaad maalin afraad shanaad waa la kala hadhi lahaa ilaa inaan idinka duwanahay baad qadan la'dihiini low ta'ahara alhilaalu bishaad alashadeedu dib mari lahaa dib dhici lahaa lazidtukum ay lazidtukum waxaa idin kordhin lahaa wisaalka xidhiidhintaan lahaa nabigu sidaasuu yidhi kalmunakili lahum xiina abow an yantahu kalmunakili lahum nabig sidaa u yidhi kalmunakili lahum sidii mid axad ciqaabaya ganaaxaaya ganaaxaaya xiina wakhtigii nabigu sidaa yidhi abow aydiida an yantahu inay ka hadhaan xidhiidhinta tankiilku asalkiisu waa in ruuxa la ciqaabo si hayrkii ugu cibro qaato wiisha gowrac weydiba ha ku quus qaatee weyl iyo dibi biniaadamku weyshay jecel yihiin xoolaha dhadigaa la jecelyaha biniaadamkana labkaa la jecelyahay idan meeshii weyl laga gowracay dibi buu samarhayaa marka weysha gowrac dibiga ha ku quusqaato weeyo ruux in la ciqaabo dembiga loo ciqaabo sida si ay ugu cibro qaataan uguna waantoomaan ooguna cabsadaan dad kale ayaa tankiilka la yidhaahdaa naag wuxuu ra markuu aan ciqaabo oo edbiyo in dib dambe wax wisaal sheega la waaye saxaaba iyo muslimiin dambe saasuu ka rabay laakiin bishii baa ka soo gaadhay وxadثnي زهير بن xرب أbو khayثمة النسائي وإسحاq بن إبراهيم قال زهير wuxuu yihi xadثna جرير بن عبدالحميد الضبي عن cmاaرة بن القعقاع عن أبي زرcة cمر بن hرم ninkii lo odhan jiray عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رsuل اه صلى اه عليه وسلم إyاكم والوisaal war iska jira xidhiidhinta isku bixinta adsoon maali habeen isku bixinaysa qaaluu waxay dhaheen fainaka tuwaasilu yaa rasuul allah nabi allod bu waad xidhiidhisaaye qaala inii inakum lastum fii dalika malii inakum idinku lastum ma tihiin fii dalika arrinkaa xidhiidhinta iyo awooddaas anoo kale inii abiitu yuطcimunii rabbii wayasqiinii faklafuu min alcamali acmaasha isku dhiba maa tuiiquuna waxaad awoodaan acmaasha kala imaada wixii aad ka karaysaan laakiin wasaal ma kari kartaane faraha ka qaada faklafu min alcamali ay takalafu taxamalu baa laga wada u dulqaato istisaara min alacmaali acmaasha cibaadaadka maa tutiiquuna waxaad awoodaysaan oon kala imaado waxaydan kari karin ha isku dhibina ereygaasi marka ku saabsan qolyaha culummadaee odhanaya oo shaaficiyada ragga taageersan wisaalku waa xaaraan mana bannaano waxay leeyihiin waxaanu soo maray soonkeenna iyo soonka ahlu kitaabka waxaa u dhexeeya suxuurta nin suxuurtayna maalin iyo habeen iskuma bixinin waa warcad midda labaad nahyi cad baanu soo maray nabi maxamed baa ummadda ka reebay waa u diiday ka hadha haddaad maraysan wa iyaakum walwisaal nimanka adiladu bannaankay taallaa hal qodob baa lagu bushay karaa keliya halkan hadduu wisaalku xaaraan yahaa la yidhi oo in la xidhiiya ay xaaraan tahay muxuu nabigu saxaabada ugu ogolaaday inay la xidhiidhiyaan taqriir baa meesha ku jira la yidhi markay u badantahay waa karaahadha laakiin xaaraan ka daaya shaaficiyu bushigaasaa yimid shaaficiyi ragga taageersan waxay leeyihiin waxaan taqriir mee waa taqriic baa la yidhahdaa taqriic dhega ka raacid weeye mar haddaad ku samri weyday amarka caddaa iyo nahyiga caddaa ku samri weyday nin istayrixiyey maxaa lagu sameeyaa togogaha la gooyaaye in la samriyo maslaxadaha darteed bu nabigu ugu ogolaad ee taqriir ma ah taqriiruljawaasna ma ahee waa taqriic iyo tankiil wey ogolaanshahaasna inay ku cibro qaataan lagu ciqaabo dib dambana ay ka waantoomaan u noqon waayaan baa laga rabay lihadi اmaslaxa looga indhalaabay inay nabiga raacaan loo daayey taqriir meeha hawshu waa taqriic iyo tankiil bay yidhaahdeen waa jawaab waafo bannaanka taallowo limaslaxa sharciyana waxyaaba badan baa loo daayaa waxyaaba baa loo daayaa shaafici warkeeda saasuu ku cadyahay nimanka iyagu odhanaya marka way bannaan ama waa karaana maalmaha nabigu u ogolaaday saxaabadan u ogolaaday wax ka fahmeen inuu taqriir yahay inuu taqriir yahay suubanaha way saalin jireen markaad shaafici ku tiraan waxay ku leeyihiin wahada min khasaa'isi calayhi bidaliil inii lastu ka milikum kahiyatikum bannaankay taalla midda ayada وxadثna qتyبة بن سعيidi قال xadna المغيرة بن cبدالرحمن القرشي عن أbي الزiناad واسمه cبدالله بن ذكوان عن الأعلى cبدالرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عنه صلى اه عليه وسلم بمثلhi xadiikaad maraysan oo kale wariyey raj baa wuxuu mutaabacaynayaa wadaadkii abi zurc ahaa ayr hase yeeshe anahu qaal araj wuxuu yidhi markuu warinaya xadiidka faklafu isku dhiba isku xambaaroo la imaada maa lakum bihi aaqa maa tuiquuna meesha ahayd ayuu wuxuu yidhi asagu ku wariya faklafu isku mashaqeeyo isa saara maa lakum bihi aaqa wixii aad awood u leedihiin wixii aad adkari kartaan la imaada xadana ibn mayrin qaal xadana abi xadana acma sulayman can abi salix dakwan can abi hurata radi allahu tacaala canhu can sal slm anahu naha can ilwisaal nabigu ummadda wuxuu ka reebay soomka in la xidhiisho bimacnaa maalii habeen laysku baxsho fadakara wuxuu sheegay ama wuxuu ii tabiyey bimili xadiii cumaara can abi zurca cumaarat bnulqacqac can abi zurca xadiikiisoo kale ayuu abu saalix tabiye weeye uu ka tabiy can abi hurayra oo ahaa faklafuu min alacmaali ma tutiiquun xadiikii dheeraad soo marte xadaثnii زu bn xarbin qaala xadana abu الnadr haashim bn اlqaasim haashim bn اlqaasim min shuyuukhi axmed ood garanayseen xadana sulaymaan ibn اmuhiira sulaymaan can haabit waa ibn muhiira wey sulaymaanka muhiirihii hore ma sulaymaan muhiira can haabit sulayman muhiira alqaysi can haabit aslam albunani can anas malik radi allahu tacaala canhu qaal kaana rasuul اllah rasuulka ilahi wuxuu sal اllahu alay waslm yusallii kii tukada fii ramadaana bisha ramadaan buu tukanaya habeen habeenaha ka mida oo ramadaan buu nabigu tukanaya faji'tu waan imid aniga anasa faqumtu ilaa janbi nabiga dhinaciisan istaago waan garab istaagay wa jaءa rajulu aakharu nin labaad baa yimidoo faqaama ayضan nabiga dhinaciisa kaluu istaagay xataa kunaa rahطan ilaa aan koox noqonnay jamaaco ilaa aan raxan noqonnay rahdigu waa wixii toban ka yar wixii toban ka yar saddexna ka badan wixii toban ka yar saddexna ka badan baa radiga la yidhahda falamaa xasa الnabiyu nabigu markuu dareemay xasa nabi markuu nabigu ogaaday luqada fasiixa ama akarka ah falamaa axasaw hamse in la raaciyo axasa wahadihi lugaة اlqur'an falama axasa ciisa minhum اlkufra xasa waa lua qaliila luqa qaliila weeye xasa macnaheedu waa maxay caalima un weeye caalima laga wadaa falama xasa nebnabi markuu dareemay ama uu ogaadow inay daba taagan yihiin annaa khalfow inaannu ka dambayno la tukanayno jacala wuxuu gudogalay yatajawaz inuu gaabsanayo fi sala salaadda uu gaabinayo oo uu fidinayey ee uu nabigu si doono u dheeraynayay ilaa jamaacu hadda jamaaca timid dad baa daba taagan wuxuu inuu tixgeliyo imaamkuna laabudda lahu min muraacaati xaali اlmusaliin waa masala ijmaaciya waa asal diineed ninka imaamkaah waa inuu tixgeliyo xaq dhowro la socdo kolba dadka ku daba tukanaya markaad adugu iskaa u tukanayso id gurigaada joogto ama mawlac kuu khaasa saa doontayeen baqariya alacmraan nise iyo isku qabo lixda libaxfooda sugal aday kuu taalla sujuudana saacad ku maqnow ilaa aad fangororto aday kuu taalla laakiin mar haddii lagu daba taago mas-uul tahay mas waa beeldaajiye ninka waxaa laga rabaa in muslimiinta daba taagan wax badan u tala dhigo xataa deriska xaqula masaajidda masaajidka markaad adu mas-uul ka tahay deriska waad qiimaynaysaa labtirkooda wax badan ku qiimaynaysa curfiga beledka hadii magaalada waad qiimaynaysa wax badan baad ku tixgelinaysa anaa idhi baashu wax badan bay u baahanta <coughs> jacala wuxuu subanu yatajawau inuu gaabsanayo ururinayo waljawzu asalkiisa waa alqaطcu fi الsalaa salaaddii uu soo gaabinayo qiraadii baa loo jeeda uma dakhala nabigu wuxuu galay raxlahu gurigiisa alraxlu cinda alcarabi wa almanzil asalkiisu waa sida alraxlu cinda alcarab wa almanzil waagii dambe markii ninkii safra xataa agabkiisi iyo saabaankiisi meeshuu dhigta raxl iska yidhahda laakiin gurigiisiba hadda laga wada xataa dakhala raxlahu ilaa uma dakhala wuxuu galay raxlahu gurigiisibuu galay fasalla wuxuu tukaday salaatan salaad laa yusaliiha cindan usanana la tukanayn bidhen saxaabadu markuu guriga galay wuxuu tukaday salaad ka duwan tu annagana tujinayey taa nabigu guriga ku tukada waate waa tu dheer oo ayadu maa sha allahu ah tana waa lagu tixgelinayay muslimiinta oo la gaabinay qulnaa la waxaanu ku nidhi xiina asbaxnaa marka waagu noo bariyey afaanta nabi allow ma noo dhug yeelata lanaa annaga aleyla xalay xaali nabi allow miyaadna dareentay inaanu kugu daba tukanayn faqaala nacam nabi waxaabuu idhi daaka aladii xamalanii cala aladii sanactu daaka midkaas oo ogaashada inaan ogaado an dareemay ah alladii waa kii xamalani ugu xambaaray ugu qasbay cala aladii shaygii sanactu aan sameeyey inaan salaaddii soo gaabiye ururiyey kadibna aan gurigaiga aaday taas ay u kallifto haddaan keligay ahay waan iska wadan laha faahada wuxuu gudogelay yuwaasuda rasuulallah rasuulka inuu xidhiirinayo ramadaankii oo hadhiyo habeen isku bixinayo wadaaka fii aakhiri الshahri xilliga uu nabigu wisaalka bilaabayna ramadaan dabayaaqadiisii bay ahayd faakhada rijaalu min asxaabihi waasiluun niman ka mida asxaabta nabigana kulligood maahee ayaguna waxay bilaabeen inay xidhiirinayaan faqaala nebi nabig wuxuu uhi maa baalu rijaal yuwaasiluun maxay yihiin nimanka soonka iyo maalin iyo habeen isku bixinay inakum idinku muslimiina lastu ma tihiin mili anoo kale ma tihiin ama wallaahi allan ku dhaartay low tamaaddan li hadduu ii taagnaan lahaa ii dheeraan lahaa ashahru bishu ay kala bixi ayadoo ay ramadaan dhammaan lahayn lawaasaltu waxaan xidhiirin lahaa wasaalan xidhiirin yadacu ay ka tagaan ka gooya almutacammiquuna kuwa isdhiba yani ku xil eraada istayrxiya tacamuqahum istayxintooda isdhariijiyaa ah, mutacamiqa loo jeeda war meeshaan joojiya weye amarkii rasuulka ku ekaada qaata waxay laydinku naxariistay joojiya istarixinta iyo isdhariijinta yadacu lmutacamiquuna liajlihi oga tagaan weeye nimanka ku xildheeraadee ku mubaalaqooda tacamuqahum is-adkayntooda ay ka tegi lahay hawshaa nabigu dhaqan buu u lahaa wa hada min sunnatihi sida wanaagsan ee muslimiinta urur markuu nabigu kula taliyo hadday diidaan mararka qaar wuu la gurin jiray waa la guriyaa suuxoo idab u yeesho waad garanaysaan duulaankii aa'if waa kii la go'doomiyey xisaar lagu sameeyey aa'if markii muddo la dul fadhiyey gaaladana isdhiibi weyday saxaabada meesha ay ku rafaadeen shuhadana ay ka timid lagu dhaawacmay ooni haraad rafaad nabi wuxuu waan iskaga tagayna nekeena aakhir way jabahayaane wayna islaami doonaane ina keen waxay nabi maya nimankan ka dhaqaaqi mayno war ina keen aan iska tagne maya dheen ka dhaqaaqi mayno nimankaasoo meel aanan saarin oo rabbi uusana kala xukumin reer aqiif iyo annagu kala tegi may nabi allow musaas waagano waagaha noo waagu meeshuu ka beryo waa cusa la qaado nabi muuse tukad wuxuu hi geliye weercuus baa la qaaday waa lagaa dagaalki ilaa duur baa la dagaalamay niminka waa dhaqaajin waay shuhado badan dhaawac badan saxaabadoo daalan oo rafaadsan iyo habeenka soo dheelmada dawaamuku wuxuu berri saaka miska kalaha ma noqonaa haanabaa lagu narar bay narar na kaxee ina kaxee yacani nabigu dhaqa sidii wanaagsan markuu u sheegay bes dharrijiyeen idaa muxuu yidhi geliya ninka u darantahay baynu arkaynaaye markii la rafaaday ma guraasaaka nabaalow diyaar banayna diyaar idan sidoo kale wey <clears throat> war waxaa leg wasaalka joojiya ma kari kartaan anugu waa idinka duwana ha igu dayanina qadiyaddan waa masle khaasa weeye gooni ah way diideen nabi cuur taaganto oo sidii reer daa'if aan kala baxno yaa nabigu jeclaan lahaa macnahaasaa loo jeedaa <clears throat> marka inaysan taqriir ahayn oy taqriic iyo tankiil tahay shaaficina garleeyiin waxaa ku tusahay la waasaltu wisaalan yadacu almutacamiquuna kuwii isdharriinji jiray ay ka tagaan tacamuq isdharriinjintooda nabiga ala sl slam marka taasaa ku tusaysa waxaaysoon intaan xadiidka ka bixin erayga ahaa ilaahay baa iquudinayo i waraabinaya nin walba dhanbu u qaaday laba macnaa marka u xoog badan qole waxay yidhaahdeen oo sida loo badan yahay ah sida loo badan yahay ah waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu igelinayaa awood sidii nin cunay wax cabbay ah habeenkii markaan seexdo ee waagu waxaan soo bari soo toosayaa aanood moodda inaan suxuurtay oona afuray waa xagga iyo qudrada iyo quwada marka waxaan cunay ma jiro oo ma cabbin laa baad janna laga keenoo karaama iyo mucjizaah iyo mid adduunya midna ma taabanine awood ruux wax cunay oo suxuurtay oo afuray baa lay gelinayaa ha igu dayanin waa sida loo badan yahay nimanna waxay dheen ma ahee alkaraamatu laa tubطil camal اdunya alkaraamatu laa tubطil اlqurubaat wاlcibaadaat bay yidhaahdeen nabigu sal markuu seexdo ayaa jannada loo keeni jiray raashiin suxuur iyo afur taasoo cunayaa oo see ku cunaya isagoo jiifaabal manaamka iyo riyada ku cunaya hadhow wuxuu soo tuusahayaa isagoo cokon isagoo dharagsan buu soo kacaaya oo hawshu waa xaqiiqay dheheen ma aha awood iyo quwo ma ahee waa raashiin iyo cabbitaan iyo cunitaan nabiga riyada lagu siiyey kadibna uu dareemahayo jirkiisuu ka dareemahaya hadduu taabto cokanaan iyo dhereg baa ka muuqatay macnahaas weeye oo taasi waxaa ku jabahay asagu wisaalkii oo nabigu waa suxurta waana waana suxuurta waana afuray soo jeed buyuusan ku suxuuranin oo hadday ruuxu cunay soonkii wisaalka waa ka jabe kama jabeyna waxaa le hawshan waa hawl janna laga keenaya aakharo waa laba baaboo kala duwan wey umuurtaasi aakharana howlaha addunyada shuqul kuma laha wاlkaraamatu laa tubطilu alqurubaat wاlcibaada halkaasay wadaadda ka boodeen xadiidkan nin imaama weyn buu fidna ku noqday ibnu xibbaan loodhan jiray abu xaatim albusti wuxuu hi xadiitan tilmaamaysa anuu idinkoo kale miihi awood baa rabbi gelinaya ama rabbi baa iquudanaya oo axaadiis saxiixa waxayna burinaysa oo daciifinaysaa buu idhi axaadiista sheegtay nabigu mararka qaarkood gaajo darteed yuu dhagax caloosha ku xihan jiray kulligeed waa baaile buui axaadiista sheegtay in nabigu gaajo darteed caloosha u dhagax ku xidhay waa baaila halkama asix maxaa jira buui wuxuu yidhi waxaa jira nabiga asagoo soonkii wasaanaya darteed la qoodanayo see mee cidla gaajo loogu dilhayaa buui warka ibnu xibaan maad fahamtee wisaal dartii sownu maanta soomay oo nabigu isku bixinayo haddiiba la quudin jiray oo awoodda la geynhayay isagoo duulhaya oo dagaalamaya oo kufaaru quraysh iyo carab iska dhicinhaya iyo gaajo darteed dhagax caloosha ku xidhay ma yeeli karabu halkaasuu isa ka baskiciyey marka waana ibnu xibbaan hawsha ku khaldamay walaxaadiiu fi saxiixayn hawsha ayada ah xadiis la inkiri karana meehe nabigu addoon weeye bashara marna ilaahay baa awooddaa gelinaya marna alla imtixaanaya lanabluwannakum wy hawshu bashariyu dhaqankeedaa sidaah marna kor baa awooddu rabbi ku siinaya marna inaad addoontaa lagu tusahaya mar jabi mar baad guulaysani walxarbu sijaar laakin walcaaqibatu lilambiyaai wa atbaacihim markaa khaldamin baa ibnu xibbaanow hawshaa ku qaadi karta ma ahe manaasaa sax ah annaga shaaficiye ah hal xadii baa khatar nagu oo wadaad saxaabi uu wariyo min asxaabi rasuuli اlahi cinda abi daad aan ku maray naha الnabiy sal ly slam can اlxijaamati wاlmuwaasalati walam yuxarimhuma ibqاءa calى asxaabihi asxaabi baa sidaa yidhi nabigu toobinka iyo maalin iyo habeen laysku baxsho la xidhiiriyo soon la xidhiiriyo ummadda wuu ka reebay laakiin muusan ka xarimin wuxuuna oga reebay u danqasho uu saxaabada u danqanayey walam yuxarimhuma waa hawl culus waxaan leenaha annagu marka waa maxay waa fahmu saxaabiyin yakfiina waxaa nugu filan nasru rasuul lahi sariix baa nugu filan halkaasaanu ka buskicinnay warka anagu war sahlan ma xadiid kalaa jiro isaguna cinda albazaar wاطabrani fi اlkabiir nahaana rasuul lahi can اlwisaali walaysat biاlcaziima nahaanaa rasuul اllaahi an nuwaasila cafwan walaysat biاlcaziima nabigaa noo diiday inaanu isku bixinno laakiin muusan adkayno ma go'aamin kaasa waa daciif xadiidkaas amaa midka abu daawuud sanadkiisu aad buu u xoog badan yahy waadna marteen oo masale culus oo laisku hayo waa karaaho waa xaaraan way bannaan tahay saddexda madhab baa jira kii marka idinkoodin la quman inaad ka dhigataan ka rasuulka uu in badan ku dagaalamay oo yidhi joojiya oo amarkiisa la qaato hawshan kalena iyo xidhiidhintan loo yidhahdo waa khasiisa min khasaa'isi calayh الsalaaة wasalaam xadaثna caasim nadr الtaymi qaala xadaثna khaalid yacni ibn اlxاariث اlhujaymi xadaثna xumayd ibn abi xumayd الطawiil can haabit ibn aslam اlbunani can asin radi allahu tacala canhu qaala wasla rasuul اllah rasuulka ilah baa xidhiidhiyey sal اllahu عalيه wasalam fii أwali shahri ramadaan bisha ramadaan horaanteedii buu xidhiidhiyey wahada min khaطأ الruwaat whada min khaطأ الruwaat min aakhiri shahri ramadaan haddaad soo marayseen awal ma ahayn wisaalka nabiga maxfuudkaa fii aakhiri shahri ramadaan ba bisha dabayaaqadeedii gebagabadeedii bay ahayd awalkeedii ma ahayd awalkeedii hadday tahay waa la kala bixi lahaa yadacu mutacamiquuna tacamuqahum bay tegi lahayd si toos baa loo kala bixi lahaa marka hawshaas waa khata iyo tasxiib macd ruwaad wey fii awali shahri ramadaan ay fii aakhiri shahri ramadaan fawaasala naasun qolyaha xidhiisho min almuslimiina ka mida fabalagahu dalika arrinkaasna nabiga gaadhay faqaala wuxuu low mudda lana shahru soo ma aragtid xadiidka aakhirkiisiiy waxaa isdiidaya fii awal shahri ramadaan baa isdiidaya low mudda lana shahru bisha haddii naloo taagi lahaa oy dheeraan lahayd lawaasalna waanu xidhin lahayn wasaalan xidhiidhin isku bixis yadaxu ay ka tagaan almutacamiquuna kuwa ku isdhariijiya tacamuqahum istayrixintooda inakum lastum mili anoo kale ma tihi aw qaal nabi wuxuu hi innii lastu milakum idinku kale miihi innii adallu waxaan ahaanaya yuطcimunii rabbi rabbiga iquudanayo wayasqinii waraabinayo ee hawsha joojiya haygu dayanin hawsha laga haro xadaana isxaaq ibrahim cumaan bn abi shaybata jamiica can cabd bn sulayman alkilaabi qaal wuu abarna cabd bn sulayman ahbarnan buuna yaqaana waa inaga soo maray can hishaam bni curwata can abihi curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha qaala waxay tiri hooyadeen naahum اnabiy nabigaa ka reebay muslimiintii sala اllahu alay wasalam canalwisa inay wax xidhiidhiyaan oy soonka isku baxshaan raxmatan lahum naxariis iyo danqasho iyagu u danqanayo culimmada yidhi soomku in iwisaalku waa karaaho ama waa bannaan yahayba intaan hooyadeen ay sheegtay way daliishadeen raxmatan lahu wuxuu taxriim ma ahee waa danqasho war hebelow waxan wuu kuu bannaan yahay laakiin wuu ku dhibi iska daano ku dhahaw waad cuni kartaa laakiin kuma fiicno waad ku rafaadi haddaan laakiin adkaysto oon is adkeeyo oon saa ku wado ajir baan helaya laba kala baad raxmatan lahum annagu waxaan ku jawabna haddaanu shaaficiya nahay hasku khaldina xukunku manaadkiisuu raacayaa kana waa xikmatnahyi xikmatnahyi maxaa keenay nabigu inuu ummadda ka reebo weysaalka naxariisu ayaga u naxariisan baa keenay hasku khaldinaan laba arrimood markaan idin leeya waa xaaraano ma bannaano waxaan deliishanaynaa deliilka nabiga nabigaa inoo diiday inaga reebay ninka wax wisaaliya nab wuxuu ku tilmaamay mutacamiq mutanit fii diin اllah mutacamiq fii diin illah nahyi sariixan haysanaa idan nahyigaas ayaa xukumka taxriimka ku xidhan yahay laakiin muxuu nabigu nooga reebay markaad tidhaahdo oo keenay inuu naga reebo waa maxay naxariis uu noo naxariisan uu kaaga reebay idan ha isku khaldina nahyigii iyo cilat nahyi oo xikmadii ah warka shaafici war quruxsan weeye baabka hadday galaanna way ku fiican yihin faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii innaka tuwaasilu nabi allo waad xidhiidhisaaye wuxuu idhi faariq baa inoo dhexeeya isku mid ma nihin lastu kahayatikum idinku kale miya xagga awoodda waa duwanahay innii anugu yuطcimnii rabbi wayasqiinii marka hawshaa joojiya wallahu subxaanah wa tacala aclam